daliilu ismi ism calaamadiis walaa daliilu lficli ficil calaamadiisna uusan suuban waxaan ku soo jirnay kalaamka waxaan idhi kalaamka baabkiisa saddex shay uga hadlaa kan koowaad kalaamka tacriifkiisa kalaam maxaa la yidhaa tan labaadna aqsaamtiisu waa imisa tan saddexaadna mid walba oo aqsaamta ka mida ah maxaa lagu oqoonsadaa waxaan soo ogaanay isimka calaamadaha lagu oqoonsado oo looga oqoonsado ficilka iyo xarafka hadda waxaan gelaynaa calaamadaha ficilka lagu oqoonsado waxaa laga oqoonsanaa isim iyo xaraf labadaas inuusan ku darmina la rabaa oo laga oqoonsado ficil ayaan oqoonsanaynaa calaamadaa loo yeelaa calaamadaas markaad ku aragto kelimadda carabiga waxaad oqoonsee kelimadaanu inaysan isim ahayn aysan ahayn xaraf ee ay ficil tahay saasaad oqoonsanee ficilka afar calaamu u sheegay afar calaamoo ficilka lagu oqoonsado oo looga oqoonsado isimka si uusan isimka kaaga darmin iyo xarafka wuxuu yidhi walficlu ficilka yucrafu waa la oqoonsadaa waxaa laga oqoonsadaa can ilismi waalxarfi isimka iyo waxaa laga oqoonsanaho laga sooxaa iyo xarafka waxaana lagu oqoonsadaa biqad kelimad ay qad ka horayda haddaad aragto kelimadaasu waa ficil ma ahan isim mana ahan xaraf kelimadaas waa ficil waxaa kaloo lagu oqonsadaa waa siini siin siin oo aan kelimadda ka mid ahayn oo laga bixi karo oo marka laga bixiyo kelimadii kelimad saxa ay noqonaydo haddii kelimadda awalka laga soo geliyo kelimaddaas waxaan oqonsanaynaa inaysan ahayn isim aysan ahayn xaraf ee kelimadaasu ay tahay ficil sadex waa sawfa waxaa kaloo lagu oqonsadaa sawfa kelimad kastoo carabiya oon aragno sawfa inay ku jirto waxaan leenahay kelimadan waa ficil isim maahan xarafna maahan tan afraad wa taa'i taaniisi dhadigaynta ta'deeda ta oo tusayda ficilka qofka sameeyey inuu yahay dhadig ama mu'anaf inuu yahay oo usan rag ahayn ficilka qofka sameeyey ama lagu sameeyey inuusan ahayn mudaker ama rag uusan ahayn ee uu dumar yahay ficilka taadaas haddaan ku aragno ficilka aakirkiisayna gashaa qaalat caaishatu ummu lmu'miniina aan leenahay qaalat qaala uu ficilku ahaa qaala geli ta reeban qaalat qaalat caaishatu qaalat caaishatu umu lmu'miniin taadaas baan ku aragno ficilka waxaan leenahay kelimadaanu waa ficil isim maahan xarafna maahan taadaasoo asaakinati ee reeban taadaas sida lagu yaqaan asalka waa inay reeban tahay qaalat caaishatu asalkeedu waa saas asalkeedaas markii asalka laga tago sababta looga tegayaan arki doonna insha allah waa afar calaamo waxa uu ficilka u sheegay qad siin sawfa taai taniis asaakina ficilku meeqo qaybooduu ahaa saddex ficil maadi ah waa dhacdo hadda ka hor la sameeyey ficil mudaarica ah, sida hadda mid la samaynayo ficlu amar waa shay la dalbayo hadda kadib in la sameeyo ficilku saddexdaasu ahaa calaamadahan afartaa waxaa iskale laba ka mid ah oo ah maadi iyo mudaaric amarku wax kuma laha maxaa nidhi labadan yaa iska leh calaamadahan yaa iskale laba ka mid ah waa maadi iyo mudaaric amarku wax kuma leh afartan calaamadood saddexda qaybood laba ka mid aha iskale waa maadi iyo mudaaric amar waxba kuma laha waxba kuma laha say u kale leeyihiin marka fiiri siday u kale leeyihiin sidii isimkiioo kale maahan oo isim walba calaamadaad rabto iska gelaydi tan way ka duwan tahay fiiri afartan calaamadood bal qad aan u horumarinaynaa qad labada ficilba waa gashaa maadiga waa gashaa mudaaricna waa gashaa qadu maadiga waa gashaa mudaaricna waa gashaa labadaba waa gashaa haddii ay gasho ficilka maadiga ah laba macnay tusta qad maadigana waa gashaa mudaaricna waa gashaa hadday maadiga gasho laba macnay tustaa macnaha koobaad oo ay tustaa waxaa la idhahdaa taxqiiq xaqiijin waxay tusee ficilkaas dhacidda uu dhacayaa xaqiiqa inay tahay ficilkaas dhicidda uu dhacay maaha wax shaki ku jiraan waa xaqiiqo waxaad leedahay qad aflaxa almu'minuuna qad xaqiiqo waxaa ah aflaxa inay liibaaneen almu'minuuna hadda waxaan leenahay aflaxa waa ficil waa ficil maadi ah maxaa yeelay calaamadan ku garayna maxay tahay qad aa gashay qad aa gashay taasaan ku garayna qadaanuna maanta waxay faa'idaynaydaa taxqiiq waa xaqiiqo muminiintu inay liibaaneen saasaan leena shaki kuma jiro macnaha labaad oo qad marka ay gasho maadiga ay faaidaydaa waa taqriib soo dhoweyn ficilku ma dhicin laakiin dhicidiisaa dhow macnaha labaad oo qad markay gasho ficilka maadiga ay ku faa'iidaydaa waa taqriib soo dhoweyn qoraxdu markay sii dhacaydo aan leenahay qad harabat ishamsu ad arabat shamsu qad waxaa dhowaaday weeye arabat shamsu ey guruubuha qoraxdu inay dhacdaa waa dhowdahay wey taqriibay faa'idaynay qad arabat shamsu arabat waxaan leenahay markaa araba waa kelimadaasu oo ka kooban qaynka iyo raada iyo ba'da ta a gadaal kala xidhiirtee waa ficil maadi ah calaamada aan ku garanay maxay tahay waa qad inay ka horaydo ficilka maadigaa ah, qad markay gasho maxay ku faa'iidaydaa laba macno maxay kala yihiin taxqiiq iyo taqriib qad waa ka gudubnay ficil maadi markay gasho qadda ficilka mudaaricana waa gashaa ficilka mudaarica markay gashana laba macnay mid tuseen labada macno isku mar tusimeen mid ka mid ahay tuseen midka koowaad waxa weeye taksiir badin tagsiir badin ficilkan in badanu dhaca wey tagsiir badin ficilkan wax badanu dhaca wey waxaan leenahay qad yanaalulmujtahidu buqyatahu qad yanaalulmujtahidu buqyatahu qad yanaalu hadda waxaan leenahay yanaalu waa ficil mudaarica waa ficil mudaarica maxaan ku garanay qad aan ku garanay qadaan ku garanay waa ficil mudaaric qadaasana tuse qadaasaan ku garannay waa ficil mudaarica qad yanaalu waxayna qadaanu tusaydaa waa maxay maxay tusee tagfiir badin maxaa yeelay fiiri qofka dadaalaa ardayga dadaalaa inta uu gaaraayo arrintuu dalbaayo cilmi inuu gaaro ah waa badanta ma yara marba hadduu dadaalayo qad yanaalu way badan tahay inuu gaaraa almujtahidu ardayga dadaalaya buuqyatahu wixii uu doonayey buuqyadu waa wuxuu dalbaayey oo ah inuu cilmiga barto qad yanaalu way badan tahay inuu gaara almujtahidu ardayga dadaala ardayga dadaala indhihiisu shanta yihiin qalinka haysta kitaabka fiirina kaas waxa weeyaan inuu gaaro buuqyatahu wixii uu raadinayay inuu gaaraa waa badanta ma yaro taas waay tuse badin ah, hadda yanaalu waa ficil mubaarc maxaan ku garanay calaamad u ah ad qadaasan ku macnahaan qad waxay tuse maanta badin tagsiir qad yanaalu waa badan tahay inuu gaaraa almujtahidu ardayga dadaala buqyatahu wixii uu raadinayey qaddu macnaha labaad oo ay faa'iideydo ficilka mudaarica markay gasho waa taqliil yarayn yarayn yarayn inuu ficilkaanu mar yar dhacaa in yaru dhacaa in badan dhici maa in yar uu dhacaa in badan dhici maa waxaan leenahay qad yanjaxu lbaliidu qad yanjaxu qad way yar tahay yanjaxu intuu guulaysto albaliidu damiinka ah, arday damiin ah maskaxdu dhagax tahay intuu intaa guulaysto cilmigii bartaa waa yartahay waa markuu dadaal faraha ka badan bixiyo ah waa marka juhdigiisu uu zaa'id noqdo kaliya ah. qad yanjaxu albaliidu qad yanjaxu hadda waxaan leenahay yanjaxu waa ficil mudaarica ah. maxaan ku garannay qad aan ku garannay calaamadaasaan ku garanay maxay qadaanu maanta faa'idaynayaan taqliil taqliil yarayn qad yanjaxu inuu guulaystaa waa dhici kartaa waase yar tahay waay ah, qad yanjaxu inuu guulaystaa waa dhici kartaa albaliidu albaliidu waa daliilkii qofkii oo fehmada yaraa wey hadda qad waa ka gudubno maxaa yeele waxaan ogaanay ficilka maadigaa waa gashaa hadday gashana laba macnay ku faa'iideydaan waxaan kaloo ogaanay ficilka mudaarica waa gashaa hadday gashana laba macnay ku faa'iideydeen afartii miaalna waa qaadanay waa ka gudbayna marka siin siintu waxay gashaa ficilka mudaarica oo kali ah maadi ma gasho haddaan aragno kelimad siin ka horayda waxaan leenahay waa ficil ficilna waa qayba badnaayo waaba mubaaric kelimad siin ka horayda markaan aragno maxaan leenahay kelimadaanu waa ficil mudaaric saasaan leenahay waa ficil waana mudaaric weliba sayaquulu sufahaau sayaquulu waxay dhihi doonaan asufahaau kuwii caqliga fududaa waa gaalada waxaa caqliga fudud sayquulu sufahaau asufahaau fiiri sayaqulu yaquuludaasaan rabnaa marka yaquulu waa ficil mudaaric maxaa calaamad ohon ku galannay siinta siintaan ku galannay sayaquulu waxay dhihi doonaan asufahaau kuwii caqliga fududaa marka waxaan leenahay yaquulu waa ficil mudaaric maxaa calaamad ohon ku garannay siinta siinta maxay faa'iidaydaa siintu marka ay ficilka mudaaric gasho waxay faa'iideydaa takhiir dibdhig hadda maahan waxa ficilkaasu dhacaya dibuu ka dhici doonaa takhiir takhiir dibdhig in gadaal loo dhigo ficilkaas dhicidiisa ah, dibdhig waay takhiir ayay faa'iideydaa siintu sawfa sawfa ku xigta sawfa ficilka mudaaric ayay gashaa ma gasho ficil kale sawfada ficilkay gashaa ficilka mudaarica ah markay gasho waxaan garanaynaa kelimadan waa ficil mudaaric ah. saufa nusliihim naaran saufa nusliihim naaran saufa mar dambe aan nusliihim geli doonnaa u ilaah yidhi naaran saufa nusliihim naaran hadda waxaan leenahay nuslii waa ficil maxaan ku garannay saufa saufa ka horayda saufa ka horayda sawfa nusliihim naaran waxaan leenahay nuslii waa ficil mudaaric calaamadan ku garannay maxay tahay sawfaa ku jirta sawfadu maxay faa'iidaydaa takhiir sidii siin oo kale siintii la mid taha takhiir dibdhig laakiin waa kasii dibdhig badanta maadaamay ka xuruf badanta waa ka gudubnay sawfana taitaniis asaakina ficilka maadig oo kaliyay gashaa taa taaniisa saakina ficilkay gashaa ficilka maadiga bis ficilka maadiga ayay gashaa taw tamiis asaakina waxay gashaa ficilka maadiga ah ficilka maadiga oo kaliyahay gashaa ficilka maadiga ah oo kaliyahay gashaa waxaan leenahay misaal haddii laydha keena qaalat caaishatu ummulmu'miniina qaalat waxay tidhi caaishatu qaalat gadaalay ka gele aakirkay ka gele aakirkay ka gele qaalat hadda qaala gadaal ka geli qaalat caaishatu qaalat caaishatu caaisha waxay tihi hadda qaala waxaan leenahay waa ficil maadi maxaan ku garannay tacda gadaal uga jirta qaalat qaaladaanu waa ficil maadi maxaa calaamadoon ku garannay tada tada gadaal uga jirta qaalat qaalat taadaasaan ku garannay qaalat caaishatu um اmminiina caaisha waxay tiri oo muminiinta hooyadood ah afarta calaamo marka fiiri qad mudaaricna waa gashaa maadina waa gashaa maadi hadday gasho laba macnay tustaa maxay kala ahayn labada macno taxqiiq iyo taqliid iyo taqriib taxqiiq iyo taqriib taxqiiq maxaan ku miisaalinay qad aflaxa almu'minuuna taqriibna maxaan ku miisaalinay ad arabat shamsu waan garanay qadu waxay kaloo gashaa ficilka mudaarica ah maxay ku faa'ideedey hadday gasho laba macno maxay kale yihiin takiir iyo taqliil takiirkii xaan ku miaalinay qad yanaalu mujtahidu buqyatahu taqliilkiina xaan ku miaalinay qad yanjaxu lbaliidu waa garanay siintu ficilkay gashaa ficilka mudaarica bis maadi ma gasho siintii maxaan ku miisaalinay sayaquulu sufahaau sawfadu siintu maxay faa'iideeyey hadday mudaaric gasho takiir sawfadu ficilkay gashaa ficil mudaaric bis maxay ku faa'iidaydaa atakiir miisaal xaan ku miisaalinay sawfa nusliihim naaran taa u taniif asaakina ficilkay gashaa ficilka maadiga bis maxay tustaa inuu faacilku tacniif yahay ficilkaas qofka sameeyey inuu muanas yahay ficilka qofka sameeyey inuu dumar yahaydha marka inuu dumar yahay sidaasay tusee miaal xaan ku miaalinay qaalat caaishatu ummulmu'miniina afarta calaamo qadda horayay ka gela ficilka siin iyo sawfa horay ka gelayaan ta'duna gadaalay ka geli ta'duna gadaalay ka geleen ficilka amarkaa kuma aanaan halkaan kuma sheegin ficil amar calaamadiis kitaabkuba ma dhigin waa inaan ku darsanaa si ay noogu buuxsanto aqsaamtu ficilka amarkaa waxaa lagu gartaa macne macna mahan isha wax lagu arki karo qof oo caqli laha fahmi kara calaamadiisu waa macno waxaa leeda waxaa lagu gartaa dalaalatuhu calaa dalabi wuxuu tusaa in wax laga dalbayo qof dalaalatuhu calaa dalabi wuxuu kutusaa ficilka amarkaa maxaa lagu gartaa dalab in qofkan wax laga dalbayo maxaa lagu gartaa dalaalatuhu cala dalabi dalab uu kutusaa waxaan leeyahay qum maxaan hadda ka dalbaday inankan istaag waxaan leeyahay ijlis maxaan ka dalbaday fadhi waa kaasaa ficilka amarkaa waxaa lagu yaqaanaa qofka waxbaa ficilaa laga dalbaa arrinuu sameeyo waxaan leeyahay uktub maxaan ka dalbaday qoraal waxaan leeyahay irfac kitaab aan leeyahay irfac اkitaab marka qofka in wax laga dalbayu tusaa maxaa lagu gartaa dalaalatuhu calى dalb dalabuu tusaa o iyo wa qabuuluhu yaa almu'anafati اmukhaaطaba waa calaamad labaad dalaalatuhu calى dalbi wa qabuuluhu yaa almu'anafati اmukhaaطaba iyo inuu kutus inuu aqbalo yaa lmu'anafati اmukhaaطaba in lagu daro yaa muanasi muqadama in lagu daro waxaa loola jeedaa hadda waxaan idhi qum ijlis uktub aan idhi soo maahan haweeney amarka ku wejah iyo aad gabadh uga dare bis maxay leedahay qum meeshaad wiilka ka tidhi gabadha maxay leedahay qumi ijlis meeshaad wiilka ka tihi maxay leedahay gabadha ijlisi uktub aad tii wiilka gabadha maxay leedahay uktubi khalaas marka haddii kelimaddu dalabku tusto yadiina lagu dari karo waa amar amar maxaan ku garaynaa laba calaamoo laysi saaray laba calaamoo laysku daran ku garaynaa waa dalaalatu tusidiiso calaa daladi u dalalku tusa iyo wa qabuuluhu aqbalidiisa hadda qubuul ha isku dhihnina qaafka waa la kordhiga wa qabuuluhu iyo aqbalidiiso yaa almucanasati mukhadaba u aqbala lala hadla ya labadaasaa lagu gartaa amarka waxaan leenahay quumii ijlisii ugtumii iqra'ii idribii aan leenahay amarna waa ka gudubnay wixii lagu garanayay xarafaan aadayna marka xarafaan u gudbaynaa waalxarfu xarafka maa shay weeya laa yasluxu uusan suuban macahu xarafka la jirkiisa daliilu lismi ism calaamadiis walaa daliilu lficli ficil calaamadiis xarafka waa qismigii saddexaad calaamadiis waa calaamad la'aan hal tusaale markaan ku siiyaad hore ka fahmi adeg xada maxaa lagu gartaa inaysan dhibic lahayn soo maaha jiim x a jiim waxaa lagu gartaa dhibic hoos kaga taalla khana maxaa lagu gartaa dhibic kor uga taalla xaadana dhibic la'aan bes waayo xaraf waa saas waxaad leedahay isim calaamaduu lahaa soo maaha ficilna calaamaduu lahaa wixii calaamadahaas aan aqbalayn la yidha xaraf calaamadahaas wixii aan aqbalayn hadda tusaale xaraf meequu u qaybsamahaa nidhi maanta su-aalahaas waa ka boodna ogaada xaraf saddex u qaybsamaa saddexuu u qaybsamaa xaraf saddexuu u qaybsamaa muqtasun bilasmaa'i muqtasun bilafcaali mushtarakun baynahumaa sax waa la hayaa saddexuu xaraf u qaybsamaa muqtasun bilasmaai xaraf asmaada gaar ku ah mintii ka soo qabo xurufulqafdigii min aada ka midaba min aada ka midaba xurufulqafdigi oo dhan asmaaday gaar u yihin ah, xurufulqafdigi o dhan waxaa ka mida ah. dhammaantood min ilaa can calaa fii ruba walbaaw kaafu walaamu iyo xurufulqasam dhammaantood isimay qaas ku yihiin ficil ma geli karaan ilaa waaba calaamadda isim lagu oqoonsanayee say u gelaayeen ficil marka xarفu mkhtaصu biاasmaai hadda waaba fahamteenba mkhtaصu biafcaali waa fahateen qad ka soo qaado qad ka soo qaado ad hadda qad waaba calaamadii ficilka soo maaha ma dhici karto inay ism aado ma dhici karto waay aas ku tahay waxay qaas ku tahay ficilka lam a ah lamida lam ficilka mudaarca weliba qaas ku tahay lam lam a ah lamida lam waxaa soo haray xaraf la yidhaha mushtarakun baynahuma xaraf asmaadana gala afcaashana gala maalan hal ka hal oo kale hadda fiiri antum waa isim qur-aankaan fiiraynaa fa hal antum shaakiruuna hal antum hashi waxay gashay isim antum ay gashay ficilna waa gele hal yastaiicu rabbuka iiri hal yastaiicu rabbuka yastaiicu waa ficil mudaaric marka hal isimna waa gele ficilna waa gele waa xaraf mushtarag oo ka dhaxeeya ma la fahmay noo soo qabo hal marka xaraf waxaa lagu oqonsadaa calaamadihii asmaada inuu diido ousan gelayn bal calaamadihii asmaada noo soo qabo maxaa ugu horreeyey min a ugu maxaa ugu horreeyey falismu yucrafu bilkhafdi aa ugu horreyday haye hal hoos dhig ma la geli karaa hali carabiga ma ku aragteen qur-aanka hataa inta akrida hali hali ma ku aragteen maya kuma jirto xali ma aqbali karo ah, hay-adan laga daa hoos dhiga wa tanwiini tanwiin ma aqbali karaa halin halin xarabin maaha haye al ma aqbali karaa hal al ma isqababa karaan haye ma aqbali karaa xuruufulqafdi min hal ma aqbali karo hal marka xuruuftii horta waa diida calaamadihii isimka isim maaha isim maaha ila waa diida calaamadihii haye calaamadihii ficilka soo qabo qad a u bal qad geli qad hal waa isdiida ma isaqbali karto naga daayo siin soo qaba sahal ma jirto sawfa soo qaba sawfa hal ma isqabanayso haye taal tani soo geliya halata wax jira maahamba khalaas hadda hal marka aan ku xukmayna hadday diiday asmaada calaamadahoodi xuruuftii waxaa wya afcaasha calaamadahoodi ay diiday maxaan ku xukminaa xarafnimaan ku xukmaynaa khalaas marka fiiri matniga waa la xarafo xaraaf maa shay weeye laa yasluqu uusan suubanayn macaw la jirkiisa daliilul ismi calaamadda isimka daliilku waa calaamadda calaamadda isimka waxaysan u suubayn oon la gelin karin walaa daliilulficli ficilka daliilkiisii daliilku waa calaamadii calaamadii ficilkuna uma suubaydo oo ma aqbalahay xarafkaasaa la yidhahda ah. xaraf waxaa la yidhaahdaa dilwida xaraf calaamadiisa sheeg waxaa leedahay waa waxaan aqbalayn calaamadihii asmaada iyo calaamadihii afcaasha soo jawaab cad maaha haddii lagu weydiiye xaraf calaamadiisa sheeg maxaa leeda waa waxaan aqbalayn calaamadihii asmaada iyo calaamadihii afcaasha midnaba ama saxatir calaamada isimka iyo calaamadii ficilka midna waxaan aqbalayn kaasaa la yidhahda xaraf hadda xarafna waa baran xarafna waa baran xarafna waa baran baab اlraabi waa ku dari karna soo maahan baab اlraabi aye markaan hadda dhameey haddana su-aalahan ku xijina markaan afka ka qaado markaa qofkan ila socon hadda waa inuu sheego haddaanuu kulama socdo waa haray waa inuu yidhah ha baabuliraabi iraabka baabkiisa haadaa maxallo halkan waxaan ka gelaynaa baabuliraab baabuliraabi iraabka baabkiisa haadaa maxallo baabkan laba shay bis uga hadla icraab maxaa la yidhaah ko xagga istilaax ahaan labo wuxuu uga hadlaa aqsaamtiisu waa imis intaas uga hadla labadaas masalo uga hadla baabkan baabkan laba masalo uga hadla icraab maxaa la yidhaah iyo aqsaamta icraabka baabul icraab icraabkii baabkiisii haada kanu maxali waa meeshii looga hadlaayey alicraabu icraab horta icraabka luqatan waxaa la yidhahdaa alidhaaru waa muujin wax kugu jiro qalbiga kaaga jira haddaad dadka u sheegto markuu qofku dadka u sheegaa la yidhahdaa acraba fulanu camaa fii nafsi hebel wixii naftiisa ku jira dadka waa u sheegay waa muujin icraab xagga luqada waa alidhaaru waa muujin icraab xagga luqada maxaa la yidhaahdaa alidhaaru muujin ah, alidhaaru muujin isdilaax ahaan maxaa la yidhahdaa waa kan kitaabkaa kuu dhigay alraabu raab huwa raab taqyiiru awaaqiri awaaqirida ka hor aad waxaad keeni axwaal fiiriya waxaa leedahay marka taqyiiru axwaali awaakir اkelimi aad leedahay halkaasaad axwaali gashane alraabu raabku huwa icraabku taqyiiru axwaali awaakir اlkelimi kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalka xaaladooda la bedelidooda wey icraab waa maxay waa kelimooyinka aakirkooda aakirkaas xaaladihiisa inuu la bedelo waa kaasa raab alraabu raab huwa raab taqyiiru axwaali awaakir اkelimi kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkaas xaaladahoodaoo la bedelo wey waxaan soo qab soo qabto rajul soo qabo rajulun rajulun ha isku dhihin rajul dhe rajul kelimadda intaan wax kale la gelin aakhirkeeda waqfiya leha waa reebanta rajul soo qabo waxaan gelinayaa maalan caamil markaasaan waxa leedahay jaaa rajulun aakirka hadda maxaa u dambeeya rajul maxaa u dambeeya xarafka u dambeeya laam laama u dambeeya aakirka taabama ma bedelaya laamka laakiin laamka xaaladiisaan bedela laamka aakirka laamka soo maahan ma bedelaya laamka laakiin xaaladiisaan bedela marka hore wuxuu ahaa rajul oo iska reebanayd laamka soo maahan jaaa rajulun hadda xaaladii waa bedeley maxaan reerkii ku bedelay god soo ma qalmedi tanwiinaan u bedelo god aad leeda god ra'aytu rajulan haddana waa bedeley aakirki xaaladiisii laamkii waa sidiisi aakirkii maanan taaban laakiin xaaladiisii aan bedeley oo godu ahay maxaan u bedelay kordhig waxaan leehay marartu birajuli hadda rajul laamka aakirkii ma anan taaban laakiin xaaladiisii aan bedeley maxaan u bedelay inta kordhig ka soo bedelay hoos dhig saasaad leedahay marka icraab waxaa la yidhaahda kelimadda caaqirkeeda caaqirka xaaladiisa la badbedelo ah, mar waa la kordhigaa mar waa la hoos dhigaa mar waa la godaa mar waa la reebaa saasaa la yidhaha icraab ah, haddii la wara icraab maxaa la yidhaha soomaali inaad ku jawaabi kartaa carabina waa laga raba carabiga waxaa la marka la wara icraab xaa la yidhahdaa luqatan alidhaaru muujin haddii la wara istilaaxaan maxaa la yidhaha icraab waxaa leedahay taqyiiru axwaali awaaqir اlkelimi liاkhtilaafi اlcawaamil اdaakilati calayha lafdan ow taqdiiran waa intaas kala reebi mayso dil waraa istilaaxa sheeg ixraab maxaa dhahe taqyiiru axwaali awaaqir اlkelimi liاkhtilaafi اlcawaamil اdaakilati calayha lafdan ow taqdiiran aad leedahay haddii la waraa soomaali ku sheeg waxaa lagu imtixaana inaad fahamsanta inaad carabi soo xifdiday maxaa dhahe markaas waa kelimooyinka aakirkooda xaaladoodo la bedelo ah. maxaa dhaheed waa kelimooyinka aakirkooda aakirkaas xaaladahoodoo la bedelo markaasa iraab sida loo bedelana waa ku tusay rajul jaaa rajulun ra'aytu rajulan marartu birajulin maxaa loo bedelaa aan ka jawaabayna fiiri kitaabka dhiga maxaa loo bedelaa aakirka wuxuu ku yidhi liikhtilaafi اlcawaamili caamilyaalka iskhilaafkooda dartooda loo bedela caamilyaalka iskhilaafan caamil marka ila socda marka halkaas waxyaala waxaa jira aan matnigu dhigay aanse ku qasbannahay inaan sheegno caamil waa waxa dhan oo halkan usoo fadhiisan in la bartaba waxaan rabnaa annaga ardadan wax kale kama rabna haddee naxwada dhan saddex shay inaan baadno caamil iyo camal iyo macmuul saddexdaas markay bartaan naxwaad barateena diinka bartaa laleeyahy ordaha axad aadaan xadiidkii tafsiirkii fiqigii barta waa baratay naxwo saddex shay markay ardadu ila sahmaan waa maxay caamil macmuul camal aye saddexda shaynu halkaan u fadhino inaan baranno waa maxay caamil macmuul camal caamil waxaa la yidhaahdaa kelimadda waa mar kordhiga waxa kordhiga ama hoos dhiga ama goda ama reeba kaasaa la yidhaha caamil caamil waa mid shaqaynaya sooma jeedin caamil maxaa la yidhaahdaa waa waxa shaqaynaya oo kelimadda kor dhigaya ama hoos dhigaya ama gobaya amase waxa weeye reebaya kaasaa ladha caamil boqol weeye hadda maanta laydinkama raba laynayna sheegina maanta waa boqol caamilka dhan wax dhib le maaha wax dhiban maaha maalinka dambe waxaad arkay boqolka adoo yaqaan insha allah waa haddii ilaahay ogolaado marka caamil keliya maanta ila faham caamil xaa la yidhaahdaa waa waxa kelimada ama kor dhiga ama hoos dhiga ama goda ama reeba intaas ma dhigi kartaa ah, hadda qof ama ma jira caamil xaa la yidhaha intaas waa wax weyn ah, tilaab weynaad qaaday noqe intaas inaad ila fahamta waa la gartay caamilkii marka waa iskhilaafsan yahay waa iskhilaafsan waxaa loola jeedaa mid waxbuu kor dhiga wax kale ma qabto midka kale waa khilaafsany waa hoos dhiga midna waa godaa midna waa reeba soo isma khilaafsana intaas oo iskhilaafkuna caamilka iskhilaafkiisa xaa loola jeedaa midba shaqo gooniyu qabtaa mid kelimaduu galo waa kordhigaa mid kelimaduu galo waa godaa mid kelimaduu galo waa hoos dhigaa midna kelimaduu galo waa reeba may fahamteen caamil waa iskhilaafsan yaha saasaa loola jeedaa marka haddaad intaas ila fahamto haddaad caamil fahamtay waa iskhilaafsan yahay in aad fahamtay markaana wax laguu sheegi karaa waxaa lagu leeyahay kelimada aakhirkeeda waxaa loo badbedelaa caamilka ka hormaraayaa kala duwan mar waxaa ka hormaraa caamil kelimadan inuu godo habo jaaa zaydun zayd hadda caamil inuu godo habo aa ka horeeya laguse sheegmaa markaa saa maba gaarine soo ma jeed laakiin intaas inaad dhigi kartaan rabaa zayd maxaa loo goday caamil wax godaa ka horeeya aye ja ra'aytu zaydan maxaa loo kordhigo loo bedelay xaaladda caamil kordhigaa ka horeeya haye marartu bizaydin aan leenahay maxaa loo hoos dhigay caamil hoos dhigaa ka horey waa si taqan maanta haye yaa yaqaan caamilkaas waa bada waa bada badmiyadaan bara inaad wax hoos dhigto cawaamishii mogta wax badanaad baratay hadda isma ogido wax badan caamilaad taqan maxaa yl xuruufulqafdi o dhanaad taqan boqolka la sheegaayayna ka mid yihin min wailaa wacan wacala wafi waruba walbaau walkaafu wallaamo xuruفulqasamka bada ka reeba labada kale ku darso koob iyo toban caamil hadda taqaan ka warran boqolkii durbama waa baratay boqolkii wax ban kami kamida may fahamti wuxuu wax dhiban maahan adoon ogaa inaad ka dhergi oo iska fadhiya keliya dadaalaysa ka taqaan marka hadda fiiriya markaanaad fahmaysin ecraab icraab luqatan waa alidhaaru istilaax ahaan maxaa la idhaha alicraab icraab huwa icraab taqiiru axwaali awaakir اkelimi kelimooyinka aakiryaalkooda aakirku waa xarafka ugu dambeeya xarafka marka la bedeli maa axwaal inaan soo qadarin waxaa nagu keenaya haddi aakirku ma la bedelaye xaaladiisaa la bedela haddii maala zayd maxaa u dambeeya del soo maaha ee deelka la bedeli maa deelku sidus ahaana laakiin xaaladiisaa la bedela xaaladiisaa la bedela marka iraab xaa la yidhaah huwa icraab taqyiiru axwaali awaakir اkelimi kelimooyinka aqriyaalkooda aqriyaalka xaaladooda la bedelidooda la yidhaha raab kelimooyinka aakirkooda aakirkaas xaaladiisa in la bedelo saasaa raab la yidhaha maxaa loo bedelaa likhtilaafi alcawaamili caamilyaalka iskhilaafkooda dartooda loo bedela caamilyaalka iskhilaafsan caamilyaalka iskhilaafsan maxaa loola jeedaa mid waxbuu godaa midna waxbuu kor dhigaa midna waxbuu hoos dhigaa midna waxbuu reebaa waa intaas haye marka caamilka horay maraya ah, iskhilaafsan saasaa keenayda in kelimadda la bedelo aakirkeeda hadba caamilka ka horeeya lagu la waafajina aakirka xaaladiisa haye cawaamisha addaakilati gelayda calayhaa kelimada korkeeda lafdan ow taqdiiran dersiga dambaan ka dhigayna insha allah lafdan ow xoogaa iyadoo lasoo daalay kuma fiicno lafdan ow taqdiiran iyadoo la caabooyay ku fiicanta haye wallahu subxaana wa taعala aclam salى اllah وsلام وbaarak عalى nabiyina mxamed hadda ma la fahme